رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين wlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwana ila cla aldaalimiin waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ama bacd alkabiiratu alkhaamisatu walhamsuun kabiirada shan iyo kontonaad man dabaxa ligayr illahi tacaala waa ruuxii u gowraca alle subxaana wa tacaala cidaan ahayn shaygii neefkii uu qalayay wuxuu u gowracay alle subxaana wa tacaala cidaan ahayn ciday doonto ha ahaato mila an yaquula waa inuu yidhaahdo yacnii adbaxu waxaa neefka ku gowracayaa bismi sayidii sayidkayga magaciisaan ku gowracayaa ashaykhi ee shiikha ah shiikh in loo gowraco ama rooxaan iyo mingis in loo gowraco ama saar iyo boorane loo gowraco wax kastoo ilaahay qayrkiiya ma bannaana in wax loo gowraco qaal allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa ta'kuluu ha cunina mima shaygii lam yudkar ismullahi calayhi alle subxaana wa tacaala magiciisa aan lagu xusin wa innahu isagu la fisqun fisqi weeye daaca ka bax weeye alcalaa bn cabdiraxmaan alxuraqi can abiihi cabdiraxmaan alxuraqi waxaa laga wariyey can hani mowla caliyin cali midkii uu xoreeyey gacalkiisa ah ana caliyan radia allaahu canhu cali bin abi daalib ilaahay ka raalli noqdee qaala wuxuu yidhi yaa haani haaniyow maadaa yaquulu nnaasu dadku maxay leeyihiin qaala wuxuu yidhi yaddacuuna waxay sheeganayaan anna cindaka agtaada inuu ahaaday cilman cilmi cilmigaasoo min rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay ka sugnaaday kaasoo laa tudhiruhu dadka aadan u muujin cilmi gaar ahoo ahlubeytka haddaad tihiin laydinku khasisay oo nebi maxamed idiin qariyey ayay sheeganaya fastahraja wuxuu soo bixiyey saxiifatan warqad buu ka soo bixiyey min sayfihi yacnii seeftiisa ku jirtay fiiha warqadda waxaa ku sugnaa haada kanimaa shaygii weeye samictu aan ka maqlay min rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wax gaaroo ahlu beytka haddaanu nahay nebi maxamed uu nagu khasisay sida shiicadu ay leedahay ma jirtee axaadiistii nebiga wixii aan ka qortay unbaa warqadan galka seefta ku jirta iigu qoran ayib haada kanimaa shaygii weeye samictuhu aan ka maqlay min rasuulillahi sal alla aleh wasalam aan ka maqlay lacana allaahu alla ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheereeyo man dabaxa ruuxii u gowraca liqayri illaahi ilaahay qayrkii ruuxii u gowraca waman ruuxna ilaahay ha nacdalo tawallaa ka weliyeesha hayra mawaaliihi gacalkiisii cidaan ahayn ka weliyeesha walacana allaahu ilaahay subxaana watacaala ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheereeyo alcaaqu liwaalidayhi labadiisa waalid midka caaqa ku ah walacana allahu alle subxaana watacaala ha nacdalo mutanaqisa midka nusqaaminaya wax ka dhimaya wax ka bedelaya manaara alardi yacni ay macaalim alardi calaamadihii arlada iyo dhulka midka doorinaya ilaahay subxaana watacaala ha nacdalo beeraha iyo waxaa loo sameeyaa iyo dhulka xuduud iyo soohdin baa loo sameeya xuduuddii iyo soohdintii buu bedelayaa habeenkii intuu ku guureeyo ayuu beertii fogaynayaa yani dariskiisiibuu ku fogaynaya wuxuu leeyahay marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walacana allaahu allah ha nacdalo mutanaqisa midka wax ka dhima manaara alardi arlada calaamadaheedii iyo soohdinteedii midka wax ka dhima wax ka bedela akhrajahu alxaakim baa soo saaray fii saxiixihi musnadarkiisu ku soo saaray waana xadiis saxiixa waqaala sal allah aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi lacana allaahu allaha nacdalo naxariistiisa ha ka dheerayo man dabaxa ruuxii gowraca liqayr illaahi ilaahay qayrkii ruuxii wax u gowraca wax kastoo la gowracayo waxaa looga baahan yahay maqsadka iyo niyada loo gowracayo in ilaahay subxaana watacaala dartii loo gowraco shardiga labaadna waxa weye waa bisinka in loo qabto ilaahay subxaana watacaala lagu xus biisnaadin min xadiidi cabdilaahi bni cabaas radi allahu canhuma alkabiiratu asaadisatu walhamsuun kabiirada konton iyo lixaad waxa weeye man qayara ruuxii dooriya manaara alardi dhulka calaamadihiisa iyo macaalimtiisa iyo astaantiisa lucina waa la nacdalay fii xadiisi caliyin radia allaahu canhu xadiiskii cali hadda aynu soo marnay ee can nabiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga ka sugnaaday wa rawaa wuxuu wariyey camar bni abi camar baa wariyey can cikrima mowla bni cabaasin wuxuu ka wariyey can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ilaahay ka raalli noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal alla aleh rasuulka ilaahi wuxuu yidhi lacana allaahu alle ha nacdalo subxaana watacaala man dabaxa ruuxii gowraca liqayri illaahi ilaahay subxaana watacaala hayrkii ruuxii waxu gowraca lacana allaahu alle subxaana watacaala ha nacdalo man qayara ruuxii dooriya yacni tukhuuma alardi yacni dhulka calaamadihiisa tukhuum waa sohdinta yani waxay la macno tahay manaar oo kale tuquuma alardi dhulka soohdimihiisa ruuxii dooriya ilaahay ha nacdalo lacana allaahu alle ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheereeyo man kamaha ruuxii ambiya alacma indhoolaha cani sabiili waddada ruuxii ka ambiya nin dhala baa ku yidhi xaggee u mara meel hebla markaasaad ambiso waxaa tirmay xaggaa u mar waad khaldantahay dib u noqo lacana allaahu ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheereeyo man kamaha ruuxii ambiye jidka ka lumiya yacnii alacma ninkii indhoolaha cani sabiili waddada ka lumiya maadaama adiga nicmada ilaahay ku siiyey oo indhihii uu kuugu deeqay kii indhaha aan qabine ilaahay subxaana watacaala indhala'aanta yani indhihii alle subxaana watacaala aanu siin inaad dariiqii ka lumiso waa khubsi iyo dabeecad xumo iyo yani markaa shaqsiyad xumo kugu jirta lacana allaahu ilaahay subxaana wa tacaala ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheerayo man saba waalidayhi labadiisa waalid ruuxii caay marka ama toos ha u caayo ama sabab ha ugu noqdo sabab waxaa weeye inaad qof kale caydo kadibna qofkii kalena uu waalidkaa caayo waa malcuun marka lacana allaahu alla ha nacdalo subxaana wa tacaala man camila ruuxii sameeya yacni camala qowmi luudin luud qoomkiisii waa liwaadkii waataynu soo marnay wa rawaahu cabdilcasiis addaarawardi baa wariyey can camar ayuu ka wariyey wasaada fiihi wuxuuna ku siyaadiyey lacana allaahu alle subxaana watacaala ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheereeyo man waqaca ruuxii ku dhacay calaa bahiimatin neef xoolaa oo mayeedhaana ruuxii wax u doontay oo wax moodayna naxariista ilaahay alla ha ka dheereeyo subxaana watacaala waa alkabiiratu asaabicatu walhamsuun kabiirada toddobiyo kontonaad waa sabu akaabiri asaxaabati radia allahu tacaala canhum ajmaciin waa in la caayo saxaabada kuwoodii waaweynaa in la caayo culimmadu markay tacliiqinayeen xaashiyada ay ku tacliiqiyeen waxay yidhaahdeen laa wajha litaqyiidi bilakaabiri bal isaxaabati saxaabada kulluhum dhammaantood waay saxaabada dhammaantood ama ha yaraade ama ha weynaadee in la caayaa ma banaana laakiin isaga waxaa lagu tawiilinayaa imaamka waxaa lagu ta'wiilinayaa akaabiru saxaaba wuxuu u leeyahay akaabiru saxaaba shiicaday ka baxsan la'da marka iyagu ku radinaya waqaala nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi ina allaha alle subxaana wa tacaala casa weynaayo wajalla qaalibahaaye qaala wuxuu yidhi man caada ruuxii colaadiya weliyan weli weligaasoo lii aniga faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal rawaahu lbukhaari haddii ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala xarbiga iyo dagaal inuu la gelayo ilaahay uu ballanqaadayna waad ogtihiin in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka guulaysanayo wa qaala nabiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yidhi laa tasubuu hacaa'ina asxaabii asxaabtayda hacaa'ina fawalladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nafta nebi maxamed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low anfaqa hadduu bixiyo axaduku midkiin mila uxudin dahaban uxud wax leegoo dahaba hadduu midkiin uu bixiyo maa balaqa ma gaadheen mudda axadihim yacnii axadkood mudkiisa laba sacaboo saxaabi uu bixiyey maanu gaadheen walaa nasiifahu barhkiis mudkaa barhkiina maanu gaadheen buy muttafaqun calayh khaalid weliba xadiisku wuxuu sabab ahaan ku saabsanaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid baa arrini dhex martay markaasaa khaalid baa wuxuu yidhi ma waxaad noogu dherararsanaysaan ma waxaad noogu faanaysaan xoogaa maalmo aad islaamka nooga soo horrayseen markaasaa nebigu wuxuu yidhi laa tasubuu asxaabii labaduba waa asxaab laakiin asxaabta waxaa hadda loo jeedaa raggii iimaanka u soo horreeyey cabdiraxmaan ibni coof iyo maxay ka mid ahaayeen casharatu lmubashariina biljanna marka nebigu wuxuu yidhi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay mid idinka idinka mida buurta uxud wax leegoo dahaba ah, haduu bixiyo saxaabadaydu mud ay bixiyeen ma gaadhay mudku waa labada sacab mugood ayaa la yidhaahdaa halbeegan hadda waxa lagu qadarana waa oo garaam nuskiilo iyo wxoogaa wah walaa nasiifahu mudkaa barhkiina maanu gaadheen muttafaqun calayhi qaalat caaishatu radi allaahu canha waxay tidhi umiruu waxaa la faray bil bilistiqfaari inay dembidhaaf u weydiiyaan saxaabada liasxaabi muxamedin sal alla aleh wasalam dadkii dambe umiro waxaa la faray bilistiqfaari inay dembidhaaf u weydiiyaan liasxaabi muxamedin asxaabtii nebi muxamed inay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan fasabuuhu markaasay caayeen dadkii nebi maxamed u barbaariyey ceelkii saafigaa uu ka waraabiyey diinta inoo soo gudbiyey bay abaal waxay uga dhigeen inay caayaan qur maxaa lagu faray bilistiqfaar waata ilahi leeya waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fii quluubina qila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim maxay ugu abaalgudeen waxay leedahay umiruu waxaa la faray bilistiqfaari inay saxaabada ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan liasxaabi muxamedin fasabuuhu markaasay caayeen rawaahu hishaam baa wariyey hishaam ibnu curwata can abiihi curwa ibni subayr can caaisha rawaahu muslim wayurwa waxaa la wariyaa النبي nabiyi sal alay waslm nebiga waxaa laga wariyaa annahu qaala inuu yidhi man saba asxaabii asxaabtayda ruuxii caaya fa calayhi dushiisa ha ahaato لعنة llaah lacnada ilaahay dushiisa ha ku dhacdo ayb xadiiska wuxuu ka cabiray siiqatu tamriid buu ka cabiray wuxuu yidhi wayurwa waxaa la wariyaa laakiin xadiisku saxiixada yani raqamka baa lagu saxiix yeela riwaayad kaleo shaahidu ana waa jirtaayo nebigu leeyahay man saba asxaabii facalayhi lacanat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin ruuxii asxaabtayda caaya lacnadda ilaahay ha ku dhacdo malaa'igta lacnadeedu ha ku dhacdo dadka dhammaantood lacnadoodu ha ku dhacdo xataa saxaabada wixii dhex maray ee mucaawiye cali dhex maray ahlu sunnuhu yani waxay nagu barbaarinayaan iyo sunnada nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inaynu ka gaabsanno wuxuu nebigu leeyahay idaa dukira asxaabii fa amsikuu haddii asxaabtayda laga sheekeeyo ka gaabsada waidaa dukira fi nujuumi faamsikuu waidaa dukira fi lqadari faamsikuu xadiiska saxiixu ljaamic saqiir waqaala caliyun radi allaahu canhu wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay falaqa alxabata xabadda allihii kala dilaaciyey baan ku dhaartay xubuubtan midhahan yacni marka abuurka la samaynayo dhulkaa la geliyaa kadibna ilaahay baa kala dilaaciya geedkaad aragtay baa ka soo baxa waladii allihii baan ku dhaartay falaqa alxabata xabadda xabuubta ee kala dilaaciyey wabara'anna samata naftana abuuray baan ku dhaartaye innahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay lacahdu nebiyi nebiga ballantiisii weeye nebigii al umiyi ee umiga ahaa ilaya uu igula ballamay ballantaasi maxay ahayd an laa yuxibunii inaanu i jeclaanayn ilaa mu'minun ruux mu'min oo ilaahay iimaanka u hibeeyey mooye qof kale ima jeclaanay walaa yubqidunii cali baa saas markaa warinaya rawaahu cadiy bni abi haabitin can siri bni xubayshin canhu rawaahu muslim imaam muslim baa fii saxiixii ku warinaya hadal baa imaamku marka hadalka cali ka istimbaadaya ee u fiirsada wuxuu yidhi fa idaa kaana hadduu yahay haada arrinkaas qaalahu nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu inuu yidhi fii xaqi caliyin cali xaqiisii haddii sidaa nebigu uu ka yidhi fasidiiqu walaxraa isagaa ka xaqlo ka mudan liannahu maxaa yeelay afdalu lkhalqi khalqiga midka ugu fadliga badan weeye bacda anebiyi sal alla aleh wasalam nebiga ka gadaal wa madhabu cumara wacaliyu radi allaahu canhuma madhabka cumar iyo cali siday ku tageen waxaa weeye ana man fadala ruuxii fadila cala sidiiqi abubakar sidiiq ruuxii ka fadila axadan ruux ruux kale ruuxii ka fadila abubakar fa inahu yujladu waa la jeedlayaa jeedal baa lagu dhufanayaa xadd almuftari midkii been abuurka sameeyey ee yacni markaa tacsiirtii iyo ganaaxii la ganaaxayey iyo jeedalkii lagu dhufanayay baa lagu dhufanaya cali baa sidaa leh shiicada marka xaggay warkooda ku yaal farawaahu shucbata ibnu lxajaaj baa wariyey alcataki abulbistaan can xuseyn bni cabdiraxmaan can cabdiraxmaan bni abi leyla cabdiraxmaan bni abi leyla waa min awsaadi taabiciin waa nin iqa ah laba nin baa ibni abi leyla la yidhaahdaayo dalabadu inay kala barato aad loogu baahyo nin waxaa la yidhaha maxamed ibni cabdiraxmaan abi leyla isagaa dhalay ibni abi leyla isagana loo soo gaabiyaa maxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi leyla alfaqiih isagu waa daciif ama cabdiraxmaan oo odayga ah, waa nin iqa ah ana jaarud ibnu mucalla alcabdi ninka la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi abubakrin abubakar baa khayrun ka khayr badan min cumara abu abubakar baa umar ka khayr badan waana sidii saxda ahayd fa qaala aakharu nin kale wuxuu yidhi cumarun cumar baa yani khayrun ka khayr badan min abi bakrin abibakar ka khayr badan cumar baa abibakar ka khayr badan fabalaqa wuu gaadhay daalika arrinkaas tafdiilka in cumar abibakar laga fadilay cumara cumar bay gaadhay fadarabahu wuu garaacay cumar bidirati shaabuuggii ama ushiisiibuu ku garaaca hawshii yani wax ku edbin jiray dirada waa la yaqaanaayo diratu cumar waxaa weeye waa baashii sabiiq lagu edbiyey wadaariyaati darwan falxaamilaati wiqran markii looga taag waaye ayuu madaxa intuu ka garaacay markuu dhulacay buu yidhi igada amiirkii muminiinta waa iga tegay shaydaanki wixii akhrinaya fa darabahu wuxuu ku garaacay bidirati ku garaacay xataa shaqara ilaa uu koru taagay ninkii birijlayhi labadiisa lugood ilaa uu kor taagay labada lugood muxuu koruga taagaya macnaha ushuu iskaga celinaa baasha in laga daayo ayib shaqara bimacnaa rafaca rijlayhi ilaa labadiisa lugood kor uu taagay wa qaala wuxuu yidhi ina abaa bakara abaa bakar saaxibu rasuulillaahi sal alla aleh wasalam saaxiibkii nebi maxamed wa kaana wuxuu ahaa akhyara annaasi dadka midka ugu khayr badan fii kada wa kada sidaa iyo sidaa man qaala ruuxii yidhaahda hayra